khowfkii baynu soo aragnay halkan waxaanu ka gudageli doonnaa rajaha waxaa inoogu xigi doonaa baabu fadli الrajaa rajaha fadliga uu leeyahay uma waxaa ku xigi doonaa aljamcu bayna الrajaaءi wاlkhawf qofka muminka ah inuusan rajo keligiina noqonin khawf keligii iyo cabsina uunan noqonin ee uu dhexeeyo bayna alrajaa'i waalkhawf waana baab muhim ah weeyaan isaguna halkan marka axaadiid aad u tiro badan iyo adilo tiro badanoo waxaanu ku arki doonaa rajaha ku saabsan rajaduna waxa weeyaan in ilaahay subxaanah wa tacaala qofka hadduu la yimaaday asbaabihii sababtii hadduu la yimid waxa ka dambeeya inuu khayr iska rajeeyo cinda allahi jala wacala laakiin waxaa doqonnimo ah qofka isagoon waxbaba la imanin inuu ilaahay yihahda waxbaan ka rajaynayaa oo xadiidkii sanadkiisu daciifka ahaa ayaa sidaa tilmaamayey alcaaqil alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt wاlcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamana cala allahi اlamaani caaqil waxaa la yidhaahdaa qofka naftiisa la xisaabtama waajibkii la yimaada ilaahayna markaa kadib rajeeya weeyaan alcaaqil ama alkayis man daana nafsah naftiisu la xisaabtamaa laakiin caajis waxaa la yidhaahdaa ama qofka caqliga daran ah qofka dhugga daran ah qofka aanan isagoon waxba la imanin ilaahay yidhaahdo waa iska rajaynaya subxaana wa tacaala salaadba wejiga dhulka ma dhigayo haddana wuxuu leey insha allah mu'min baan ahay waa iska rajaynaya inaan jannada galo oo asbaabihii lagu geli lahaaba lamaadan imanina kama duwano qof yiri bisha markay dhammaato waxaan iska rajaynayaa inuu jeeg isaga kay soo dhaco lacag tiro badan oo kumanaan kuna inay isaga kay soo dhacaan oo maadan shaqaysaninba sababtii lamaadan imanin walaysa cala allahi bicasiis laakiin sababtiiba lamaadan imaninba baabu rajaai rajaha baabkiisii weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi jalla wacala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu clى anfusihim la taqnatuu min raxmat اllah ina allaha yakfir الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim yaa cibaadii qul waxaa dhahdaa yaa cibaadii addoommadaydiiow aladiina kuwa asrafuu xadgudbay calىa anfusihim naftooda yacni kuwa naftooda dulmiye weeyaan dulumaad la yimid naftooda dulmiyey macaasi ku dulmiyey akhta ku dulmiyey naftooda dulmiya weeyaan kuwa iyaga waxaa ku tiraahdaa laa taqnatuu nebigaa alayhi leey salaatu wasalaam waxaa ku tiraahdaa laa taqnatuu ha ka quusanina min raxmat illahi ilaahay naxariistiisa ilaahay naxariistiisa lagama quustee ha ka quusanina maxaa yeelay sababtan looga quusanay naxariista ilaahay maxay tahay in allaha alle yakfiru waa dhaafaa addunuuba dembiyadii buu dhaafaa jamiican say u idil yihiin dhammaantood ilaahay waa dhaafaya subxaana wa tacaala dembi ilahay uunan dhaafi karaynin ma jirtaa maya dembiyadoo dhan ilaahay waa dhaafaa ina allah inahu alle huwa ilaahay alghafuuru allihii dembi dhaaf badana a ah weeyaan alraxiimu dembigii inuu dhaafo oo keliya ma aha haddana alraxiim buu ilaahay ku darsaday dembigii uu dhaafayo iyo isagoo naxariis badan yuu ilaahay isku darsaday subxaana wa tacaala qaala tacaala aayad kale rabbi wuxuu yidhi wahal nujaazi ila alkafuur wahal nujaazi miyaan abaalmarinayaa oo cadaab iyo ciqaab miyaan ku abaalmarinayaa ila alkafuur kii abaal dhacay mooyaane gaalkii abaal dhacay maxaa yeelay allihii abuuray markaad dib isu fiirisid adiga naftaada candhuuf yar baad ahayd meni ah oo hadday marada gaarta laga dhaqayo uskag oo wasakh ah xinjir baa laguu bedelay cad baa laguu bedelay waa lagu suuradeeyey caloosha hooyadaabaa lagugu quudinayay sagaal bilood waa lagaa soo saaray rabbiga waxaasoo dhan kuu qabtay ee hawshaa fulinayay laka alxamdu yaa rabbi haddaad dhihi weydo abaaldhac sowma ilaahayow adiga rabbiga ee haddaad dhihi weydood u qiri weysid wa ana cabduk ilaahw ana addoonkaagana haddaad dhihi weydo sowmaadan abaaldhicin dhicin wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba cala man kadaba watawallaa inaa annagu qad uuxiya ilayna waxaa naloo waxyooday oo naloo sheegay ana alcadaaba cadaabka dambe aakhirada yaa leh yuu ilaahay cadaabaya yuu ilaahay ciqaabaya calaa man qofuu ahaanaya cadaabka ilaahay kadaba beeniyey ilaahay watawallaa jeestayna islaamnimadii iimaankii ka jeestay kaasuu ilaahay ciqaabi doona oo cadaabi doonaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waraxmatii aniga naxariistaydu wasicad way u waasic noqotay kulla shayin shay dhammaantii way u waasic noqotay oo rabbi naxariistiisu ay waasic tahay weeyaan oo meelna aynan ku xayirnayn la dhihi maayo qolada keliya loo naxariisanayaa la dhihi maayo qolada laakiin ilaahay naxariistiisu bitafsiil iyadoo naxariista laga warramayo wa can cubaadata bni asaamiti radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam man shahida an laa ilaaha ila allahu waxdahu la shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa ana ciisa cabdullahi warasuuluh وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه wax ka sahlan oo ka fudud haddana dadka qaarkii oga dhib badan ma leh xadiidkan isaga oo wuxuu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam man shahida qofka ka markhaati kaca qofka marag ka noqda ee ka markhaati kaca an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye allo kaleoo xaq lagu caabudaa inuusan jirin allo kale oo xaq lagu caabudo oo la caabudo inuusan jirin waxdahu keligii laa shariika lah cid lala wadaajinayaana inaysan jirin وأن محamda mحamedna inuu yahay cabduhu ilaahay adoonkii iyo warasuuluhu ilaahay kuu soo diray rasuulkiisa ahaa macnuhu waa maxay qof muslim ah weyaan shahaadaةa an laa ilaaha ila اllah وأna muxameda rasuullah qiraya isla markaana qiraya وأna ciisa nabiyullaahi ciise inuu yahay cabdullah ilaahay addoonkiisii iyo warasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay nebi ciise wa kelimatuhu ilaahay eraygiisii kun fayakuunu ahaa kelimadaasoo alqaaha ilaahay uu u riday ilaa maryama ilaa ruuxi maryama weeyaan ilaa rixmi maryam maryama riximkeedii inan ilaahi subxaana wa tacaala inamaa amruna ida muxuu odhanaya alle subxaana wa tacaala inamaa amruna ida aradnaahu he kun fayakuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahayaa kaafka iyo nuunka kun fayakuun weliba kaafiyo nuunka inaga wax laynagu fahmsiinaya laakiin ilaahay asrac min dalik awaamirtiisa jala wacala marka qof walba kelimada kun fayakuun buu ku dhashaa laakiin kelimada kun fayakuun kelimada kun ah ayuu ku dhalanayaa laakiin bisababin wa sabab sabab weeyaan bay leedahay innaga teennu oo ah aabbiyo hooyo waa inay kulmaan dabadeedna riximkia intay galaan manidii ilaahay uu kun dhaho maxaa yeelay hal ataa cala linsaani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuura ina khalaqnaahu maxay hayd min nuطfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira manidii yarayd baa ilahay wuxuu ka dhigay samiic haddana basiir ah marka kelimadii kun waa tahay laakiin sabab bay leedahay taadu dariiq loo soo maray bay leedahay ama tii nebiyullaahi ciisa kelimadii ilaahay ee kun ahayd fii rixmi maryam ayuu ilaahay wuxuu yidhi war ciise xambaar wayba xambaartay biduuni ab qolooyinka masiixiyiintu waxay idhaahdeen maadaama uu aabbala'aan dhashay ilaahay baa aabbihii ah waa wiilkii ilaahay weeyaan ilaahay isagoo u jawaabaya muxuu yidhi ina maala ciisa cinda allaahi ka maali aadam nebiyullaahi ciisa maalkiisu ilaahay agtii waa sida aadam oo kale oo haddaad ciise tiri aabba la'aan darteeda ilaahay baa aabbo u ah nebiyulaahi aadamna maxaad leedahay aabbana male hooyana male ilene ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam khalaqahu min turaab ilahay caru ka abuuray aadam halkaasaa marka la sii sheegay min alicjaazi alqur'aaniya waxaa ka mid ah cadadka nebi aadam lagu sheegay cadadka nebiyulaahi ciisa lagu sheegay fi lqur'aan waa isku mid waxaana la yidhi ina maala ciisa cinda allah ka maali aadam tiradooda xitaa waa isleegta wax kale iska daayo wa ruuxun minhu ilaahay ruux xaggii ka ahaaday weeyaan nebiyullaahi ciisa islamarkaana rumeeya wa ana aljannata jannadu inay tahay xaqun wax dhab ahoo jiro oo haddana la abuuranba jannadu waa tii nebi aadam la geliyey ee ilaahay uu ku yidhi ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa jannadii noocaas ahayd weeyaan wa ana annaara naartuna xaqun waa mid dhab ahoo jirta weeyaano ilaahay uu horay u abuuray ilaahay labadaba intuu abuuray ayuu ballan qaaday labadaba inuu buuxinayo oo qur'aanku ilaahay inoogu sheego wa uslifat iljanna waa tiinna looga warramay xadiisulqudsigiina rabbi jalla wacala wuxuu odhanayay walikulli waaxidin minkumaa calaya mil'uh labadiinna mid walba oo idinka mid ah aniga waxaan ballan qaadaya inaan buuxiyo jannada iyo naartii weeyaan yowma naquulu ljahannama hal imtala'ti wataquulu hal min maziid weydiisanaysaa weli marka ilaahay wuu ballan qaaday subxaana wa tacaala wa ana aljannata xaqun weeyaan waa wax dhab ahoo jiro weeyaan wa ana naarana xaqun weeyaan adkhalahu llahu ilaahay waa gelinaya aljannata qofka sidaa intaa qira waa maxay shahaadata an laa ilaaha ila allah وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة xق والناaر xق guud ahaan waa سdexda qodob weeyaan qof qira intaa ma jiro إlا أdkhaلh الlah ilaahay qofkaasi waa gelinayaa الجaنaةa ayuu ilaahay gelinayaa عlى ma kana min الcamل wax allaale wuxuu camalkiisu doonaba ha ahaado ha yaraada ma ha badnaadee camalkiisu wuxuu ahaadaba ilahay jannaduu gelinayaa muttafaqu calayh wa fii riwaayatin limuslimin waxaa ku soo arooray man shahida an laa ilaaha ila allah qofka qira alla mooye alla kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin wa anna muxamadan rasuulu llah uu yahay rasuulkii alle waa towxiidkii weeyaan qof qiraa ma jiro ilaa hadduu jiro xarama allahu calayhi اnnaar ilahay naarta waa ka xarimaya qof towxiidka intuu qiray haddana ku dhintay ma jiro ilaa ilaahay subxaanah wa tacaala naarta waa ka xarimaya وعn abi dri radi اllahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh walih wasalam nebiga alle wuxuu yidhi yaquulu اllahu caza wajala ilaahay wuxuu yidhi jala wacala fi xadiiث اlqudsi weeye marka man jaءa bاlxasanaةi falahu cashru amhaaliha aw azyad man jaءa qofkii la yimaada bilxasanati hal xabo oo xasanaa qofkii la yimaada subxaan allah keligeed ama alxamdu lilah hal xasano keliyaad la timid ama hal salli cala nabiyi sal allahu alayh waalih wasalam baad la timid falahu cashru amhaaliha tobanlaab buu leeyahay halkii waa toban tobankii waa intee waa boqol markaa boqolkii waa intee waa toban kun kulama aad ziyaadisid kulama ilaahay subxaanah wa tacaala tobanlaab kaaga dhigayo aw azyad ama ilaahay waaba kaaga badinayaaba oo asyada waxay u socotaa ayaddii fii suurati اlbaqara ku jirtay ilaahu yidhi subxaana wa tacaala kamali xabatin anbatat sabca sanaabila fi kuli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa waxay la mid tahay hal xabo oo gelley ahoo dhulka inta lagu riday toddoba sabuul bixiyey toddobadii sabuul mid walbana ay boqol miro ah xambaartay toddoba boqol oo xabo oo miro ah asalku xaggey ka timid hal xabbay ka timid wallahu yudaacifu liman yashaa ilaah intaa in ka badan ayuu kuu laalaabayaa marka halkii xab haddii toddoba boqol lagaaga dhigay tobankii intee lagaaga dhigayaa waa toban kun waa toddoba kun wey haddaad boqol la timaadda meeqay kuu noqonaysaa toddobaatan kun haakadaa sii soco marka waman jaaa bisayi'ati qofkii hal xumi a la yimaadana fajazaau sayi'atin sayi'atu milah fajazaau sayi'atin xumi abaalmarinteedu waxay noqonaysaa sayi'atun xumi kale oo miluhaa iyadoo kale ah ama aw waxaa dhici karta akfiru rabbi wuxuu yidhi inaan isagaba dhaafaba istikfaartii uu la yimid wanaaggii uu la yimid kelimadii ayibkaheed uu la yimid khayrkii masaajidku u soo socday intaa uu qur'aanku akhrisanayey xasanaadkii uu la yimid in ilahay ugu dhaafaaba dhici karaysaba inuu toobad la yimaadaa dhici karayso ilaahay iskaba dhaafaba subxaana wa tacaala aw akfir ama waa dhaafayaa waman taqaraba minii rabbi wuxuu yidhi waman taqaraba kii ii soo dhowaada minii aniga camal saalixa iigu soo dhowaada shibran taa wax la eg taqarabtu minhu xaggiisa waxaan u dhowaadaa diraacan dhudhun baan u dhowaanayaa macnuhu waa maxay in yaro intaa leeg haddaad dhowaato dhudhun baa ilaahay kuu soo dhowaanayaa subxaana wa tacaala oo macnuhu waxaa loola jeedaa kulamaa xasana aad la timaada iyo wanaagoo ilaahay xaggiisa aad u dhowaato in ka badan baa ilahay kuu soo dhowaanaya adigana ku jeclaanaya adoon ilahay u jeclaanayaad noqonaysa xadiisulqudsigii kale horaynu ku soo marnay fii saxiixi albukhaari can abi hurayra rabbi uu odhanayay jela wacala wmaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaradtuhu calayh addoonkayga iguma soo dhowaado wax aan ka jeclahay wixii aan ku farad yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil addoonkayga markaa dabadeed ka zuuli maayo inuu iigu soo dhowaanayo iigu soo dhowaanaya nawaafishii iyo sunankii iyo wanaagyadii iyo xasanaadkii xataa axibah ilaa aan jeclaado faida axbabtu marka hadduu ilaahay ku jeclaado maxaad noqonaysaa kuntu samcahu اladii yasmacu bih wbasrahu اladii yubsiru bih wayadahu alatii yabطishu biha warijlahu alatii yamshi biha wlain sa'lanii laucطiyanah wlain istacadanii lauciidanah xadiiu qudsigaasaynu hore u soo aragnay waman taqaraba minii qofka aniga xaggayga ii soo dhowaada shibran taako taqarabtu ilayhi xaggiisa waxaan u dhowaadaa diraacan dhudhun baan u dhowaadaa waman taqaraba minii qofka aniga ii soo dhowaada diraacan diraac qofka ii soo dhowaada taqarabtu ilayhi ama taqarabtu minhu xaggiisa waxaan u dhowaadaa baacan gacantii oo la fidiyo dheer weeyaan baac baan u dhowaadaa somaliguna iska soo saa maa bacadu waa gacanta baacu waa gacmaha la fidiye hmm. taqarabtu minhu xaggiisa waxaan u dhowaadaa baacan waman ataani qofka ii yimaada yamshi isagoo soconaya oo macnuhu waa maxay xaggaygiiyo taacadeediiyo ilaahay xaggiisiiyo muqbil cala allahi isagoo ilaahay qaabilay ataytuhu harwala adigu waad soconayse ilaahay isagoo ruuclaynaya macnuhu waa maxay harwaladu waa socod boobsiiskii wey ruclihii weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku soo qaabilayaa kulama ad ilaahay u dhowaato ilahay waa ku jecel yahay subxaana wa tacaala waman laqiyanii qofka aniga ila kulma buu alle yidhi laqiyanii maxaa loola jeedaa bimacnaa liqaa allahi waa geeri weeyaan isagoo ilaahay la kulma dhinta ama isagoo nool ilaahay xaggiisa u laabta jala wacala waman laqiyanii qofka aniga ila kulma bitowba igula kulma biquraabi اlardi dhulka muggiisa khai'atan isagoo ah ama qofkii soo dhinta dhulka muggiisa oo dembia isagoo xambaarsan waa meeqo kiile markaa allahu aclam <laughs> dhulkan muggiisa oo haddana dembi wada ah hadduu qofku ii yimaado buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala laakiin hal shardi wata oo waa maxay laa yushriku bii shay-an aniga aan waxba ila wadaajinaynin ilahay aan waxba la wadaajinaynin subxaanah wa tacaala laqiituhu anna waxaan la kulmaa addoonkaa isaga ah oo aan siiyaa bimilihaa dhulka muggiisii oo kale oo makfiratan ah maxaa dhacaya marka dembigaaga dhulka muggiisii ahaa haddii lagu sii daayo makfiro isagii la eg waaba hafinaysaa soo maha waa qaadaysa khalaas dembigaagii in la eg oo dembi dhaafa ilahay ku siinaya subxaana wa laakiin shardiga meesha yaalla waa maxay mushrik ha noqonin adiga ilahay waxba ha la wadaajinin ilaahay subxaana wa tacaala addoon addoommada ka mid a ah, ha la wadaajinin maxaa yeelay alaysa allahu bikaafin cabda ilahay miyuuna kugu fillayn subxaana wa tacaala bala ilahay waa nagu filan yahay subxaana wa tacaala rawaahu muslimu wamacnaa man taqaraba alle uu yidhi subxaana wa tacaala ay ilaya biaacati buu yidhi imaamu nawowi aniga xaggayga taacadayda iigu soo dhowaada taqarabtu ilayhi anna waxaan ugu dhowaadaa biraxmatii naxariistayda zaada hadduu qofku ziyaadiyo zidtu ana waa u ziyaadinaya macnaheedu saawe kulama addoonku ziyaad taacada ilaahay makfirada ilaahay subxaana wa tacala iyo naxariistiisa qofku waa u ziyaadaysaa fain ataanii yamshi markuu rabbi leeyahay ay wa asraca fii taacatii weeyaan ilaahay xaggiisa iyo taacadiisa u degdega ataytuhu harwala markuu rabbi leeyahayna ay sababtu calayhi dushiisaan ku shubayaa alraxmata naxariis wa sabaqathu waxaa u hormaraysa biha naxariistii ilaahay baa u hormaraysa walam axwijhu ila almashyi alkaiiri fi lwusuuli ila almaqsuud u baahi gelin maayo ila almashyi alkaiiri socod tiro badan fi lwusuuli inuu soo gaaro ila almaqsuudi qasadkii la lahaa wquraab اlardi marka la yirina bidami lqaafi qaafka oo la godo quraab la yiraahdo iyo bikasrihana eh, waa la akhriyaa wdamu asaxu laakiin quraab iyo qiraab la yiraahda labadaba weeyaane laakiin wdamu asaxu luqada carabiga ee fusxiga ah in la godaa ku saxsan quraab اlardi la yirahdo wamacnaahuna waxa weeyaan maa yuqaaribu wax la eg miluha dhulka muggiisa weeyaan wallahu aclam وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان nin acraabi oo horamiye ah yaa nebiga u yimid salawaatu ullah wasalaamu calayh acraabi hadduu yimaado saxaabadu aad bay u jeclaayeen nebiga uu wax weydiinayo maxaa waa ka faa'iidaysan jireen marka ninkan acraabiga caqiil buu ahaayo nebigu u yimid salawaatu wasalaamu calayh faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow malmuujibataan labada wax waajibinaysa waa maxay waxa wax waajibinaya waa maxay naarta iyo jannadii labadiiba macnihi labadaaba waxa kala waajibinaya haddaan la imaado janno aan gelayo haddaan ka fogaado naar aan ka fogaanayo islamarkaana haddii aan la imaado aan naar gelayo waa maxay haddaan la imaado aan janno gelayo ama dhanka kale haddaan la imaado shay kaloo cagsigiisa aan naar ku gelayo waa maxay waxaa isagaa qaala nebigu wuxuu yidhi man maata qofka dhinta laa yushriku billaahi shayan isagoon ilaahay waxba la wadaajinaynin dakhala اljannata jannaduuba gelayaaba albaabkeedii waaba fudud yahay soo ma aragtid adigu waajibka ilaahay ku farayna la imow shirkina ka fogow nin baa u yimid nebiga calayh salatu slam laa adri sheekh inuu keeni doono xadiid fii saxiixi muslim can jaabir naftirkiisaa warinaya wuxuu yidhi yaa rasuul allah ara'ayta idaa sallayta almaktuubaat wa sumtu ramadaan wa axlaltu alxalaal wa xaramtu alxaraam walam azid cala dalika shayئa adkhulu اljanna qaala nacam rasuulka allow iiga waran haddaan salaadayda tukado oon bishayda soomo oon xalaashayda quuto oon xaaraamta ka fogaado aadkhulu اljanna jannada ilaahay ma gelaya qaala nacam inta haddaana waxba ku darin jannada ilaahay ma gelaya haa waa gelaysaa aawey zakadii baa la yidhi iyo xajkii iyo culimmadu waxay yidhaahdaan ninkani nin miskiinu ahaayo xoolo uu wax ka sakeeyana ma haysanin xajna ku waajibi maayo qof aan waxba haysanin maxaa yeele man istaaaca ilayhi sabiila wey laakiin arkaantii kale waa la yimid salaadiina waa la yimid soomkiina waa la yimid qof muminana weeyaanoo tawxiidkii la yimid saddexdii kale arkaanta islaamka waa la yimid marka inta haddaan la imaado xalaashiina quuto xaaraamtiina ka fogaado jannada ilaahay ma gelaya haabaa lagu yiri marka waa sahlan tahay weyaan mucaadi bni jabalna waa isagii nebiga weydiin jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yowmu khaybar wuxuu yidhi weligayba waxaan dhowran jiray maalin uun aan fursad ka helo nebiga isagoo cidlo ku sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh su-aal aan rabay baan rabay inaan weydiiyo wuxuu yidhi yowmu khaybar markaan soo laabannay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam aan meel cidla ka helay isagoo socda khaybarna eh, xunayn aan dhehe xunaynna waxay ahayd meel aad u fog aad u fog wakhti kulul oo kaliila ana way ahayd aad u kulul marka wuxuu yidhi rasuulkaan u imid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulka allow waxaan ku idhi akhbirnii bicamalin yudkhilnii illaahu اljannata wayubacidnii can اnnaar rasuulka allow waxaad ii sheegtaa camal haddaan la imaado aan jannadana ku gelayo naartana kaga fogaanayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wainahu layasiirun cala man yasarahu allah waa u fududdahay qofku ilaahay u fududeeyo laakiin ka kale waa la culusta salaadan adiga kula fudud qolo ayay kaga culus tahay buura oo ay aad iyo aad u dhibaysaa hmm, hadday salaad tukadaan maba kici karayaan way dhibaysaa inay la yimaadaan baa dhibaysa hadday la yimaadaanna inay masaajidka sii joogaan baaba dhib ku ahba mar walba isagoo ruqaansanaya ad sii kacaya waman maata qofka dhinta yushriku bihi shayan qof isagoo ilaahay wax la wadaajinaya dakhala annaara qofkaasna naartuu gelayaa qofkii dhintay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala aan waxba la wadaajinaynin jannadu gelaya qofka dhinta isagoo ilaahay wax la wadaajinayana naartuu gelaya wain saama wasallaa wazacama anahu muslim maxaa yeele riwaayado kale aynoo tilmaamay ha soomo oo salaaddii ha tukado oo ha sheegtay inuu yahay muslim wazacama anahu muslim rawaahu muslimu وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل على الرحل نبga عليه الصلاaة وسلام أنس بن مالك baa xadiiثkan warinaya mucaad بن jabalna waa wariya في صaxiixayn buu ku sugan yahay asalkiisu wuxuu yidhi nebiga calayh الصلاaةu وaسalaam iyo mucaad oo daabad wada saaran dameer buu ahaa nebigu uu lahayn jiray salawaatu الlah wasalaamu aleyh magaciisana waxaa la dhihi jiray cufayr dameerka isaga ah mucaad ibnu jabalna uu ahaa radiifuhu mid nebiga calayh salaatu wasalaam la fangashan calى اraxli dameerta iyada ah qaala wuxuu yidhi yaa mucaad nebigaa dhahaya calayh الsalaaةu wasalaam mucaadow qaala mucaad wuxuu yidhi labayka ku maqlayo ku ajiiba ya rasuul allah wasacdayka liibaantaada nebigu nu uma dhihin hadduu intaa yidhi cabaar haddii la socday mucaad wuxuu yidhi qaala nebigu waa igu celiyo wuxuu yidhi ya mucaad qaala wuxuu yidhi mucaad isna waa u ajiibo labayka ya rasuul اllahi wasacdayk lalama hadlin qaala haddana nebigu cabaar hadday socdeen wuxuu yidhi ya mucaad qaala mucaad wuxuu yidhi labayka ya rasuul allahi wasacdayk aaaa saddex mar meesha macnaha ku jira waxa weeyaan qofka haddaad u yeerto hebelow hee uu ku dhaho waxaa dhici karaysa inuu weli wax ku mashquulsan yahay soo maha inuu si u fakerayaa dhici karaysa inuu maqan yahay baa dhici karaysa laakiin hadaad intaad aamustay haddana aad tiraada hebelow waa wuu ku dhowrayaa hee buu ku leeyahay laakiin weli waxaa dhici karaysa inaynan hawshiisii ka dhammaanin oo si u maqan yahay maankiisa laakiin mar saddexaad haddii lagu celiyo qofka qalbigiisii iyo dhagihiisii iyo maskaxdiisii iyo wixii oo dhan waa ku soo qaabilayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka erayguu u sheegi doonaa ah erey aad iyo aad u weyn mucaad inuu soo jeestaa la doonayaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa iyo maskaxdiisii iyo wuxoo dhan siiyo ayuu doonayaa markii saddex mar sidaa loogu celceliyey ayaa waxaa la yidhi maa min cabdin yashhadu an laa ilaaha ila allah mucaadow ogow ma jira addoon yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabuda inuusan jirin ilaahay mooyaane wa anna muxamadanna cabduhu wa rasuuluhu inuu yahay addoonkii alle iyo rasuulkiisana muxamed sidqan min qalbihi isagoo taasi ay ka tahay dhab qalbigiisa shaki unan kaga jirin macnihi khaalisan min qalbihi weeyaan ilaa hadduu jiro xarama allahu cala annaar qofkaas ilaahay naarta waa ka xarimaya qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah mucaad arrintii buu isla hayn waaye wuxuu yidhi rasuulkii allow afalaa ukhbiru biha annaas arrintan dadka ma u sheegaa waa wax sahlanba war inta haddaad la timaadaan jannadaa gelaysaane la imaada ma dhaha afalaa ukhbiruu biha annaas dadka sow uma sheega rasuulkii allow oo fayastabshiruu marka ay bishaaraystaan oo bishaare ay u noqoto ma u sheegaa qaala nebiga wuxuu yidhi idan haddaad u bishaarayso ood u sheegto waxaa dhici karaya yattakiluu inay kelimada tawxiidka iska tala saartaan oy dhahaan waa sida dadka badankiiba hadday dhahaan qof kastoo dhihin qofka dhimanaya hadduu dhaho laa ilaha illa allah jannaduu gelaya ha anigu maxaa camalkan ba igu wataba hadhow markaan dhimanayo baan tawxiidka ka qaraya markaan xanuunsadaan ilahay u toobad keenaya markaan kan yeelo macnu waa ma wuxuu isaga nool yahay tala saarasho hadhow baan la iman doonaa shaydaankuna waa wuxuu doonaya taswiifka noocaasoo kale ah. fa ahbara biha marka mucaad dadka uma sheegin goormuu sheegay waa isaga halkan warinaye fa ahbara biha mucaad mucaad arrinkan wuu sheegay cinda mowtihi markuu sii dhimanayey mucaad taacuunkii camwaas la oran jiray ee baytulmaqdis ka dhacay ayuu ku dhintay halkaasuu mucaad radi allahu tacaala canhu wa isagii reerkiisao dhan baa ku baaba'ay daacuunkaasay ku wada dhammaadeen marka isagoo xanuunsan oo sakaraad oo daacuunkii uu hayo yuu xadiidkan sheegay sababtu maxay ahayd ta'auman ay makhaafata im isagoo ka baqanaya dembi oo ah cilmi nebiga xaggiisa ka soo gaaray oo uu hayo ummadda uunan u sheegin inuu la dhinto isagoo ka baqanaya maxaa yeele nebigaa hore u yidhi calayhi salaatu wasalaam balliguu cannii walow aaya ummadda iga gaarsiiya walow aayadba ha noqotee marka mucaad radi allahu tacaala canhu ardaa xadiidkan wuu sheegay isagoo ka baqanaya dembi inuu ku dhaco lafdi kaluu ku soo arooray xadiidkanoo wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal haddii saddex goor loo dhawaaqay ayaa waxaa lagu yidhi atadri ma xaqu اllahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allahi ida hum facaluu ma garanaysaa xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoommadiisa mase garanaysaa addoommadu xaqa ilaahay hadday gutaan waxay ilaahay ku yeelanayaan iyaguna markaasaan ku iri allah warasuuluhu aclam rasuulku wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh xaq اllahi calى اlcibaad an yawaxiduuhu walaa yushrikuu bihi shaya addoommada xaqa ilaahay uu ku leeyahay waa inay waxidaan waxna aynan la wadaajin saasay ku caabudaan ilaahay addoommadu hadday taa la yimaadaanna waxay ilaahay ku yeelanayaan waa inuu jannada geliyo uusan cadaabin weeye jalla wacala marka waaba iska sahlantaha arrintu shirkina ka fogow ilaahayna waxid jalla wacala qowluhu ta'auman uu yidhi ay khawfan min alimi weeyaan fii katmi hada alcilm cilmigan qarintiisa maxaa yaele xadiidka la ku soo arooray oo nebigu u leeyay alayhi salaatu wasalaam man katama cilman qofka qariya cilmi cilmigana waxaa loola jeeda waa cilmu shariica alkitaab wاsunna isagoo og u baahan tahay qariya aljamahu allahu bilijaami min annaar ilaahay wuxuu lijaam u geliyaa xakame naar a maalinta qiyaamaha afkaa loo gelinaya marka mucaad taasuu ka baqanaya radi allahu tacala canhu ardaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey aw abi saciidin alkhudriy radi allahu tacala canhuma labadaba allah raalli ka noqde shaku raawe weeyaan ma abu hurayru ahaa mise abi saciid alkhudri buu ahaa walaa yaduru shaku cayna asaxaabi shakigana dhib keensan maayo hadii waxa laga shakinayo uu yahay saxaabiga maxaa yeele saxaabada kulligood waa cuduul weeyaan radia canhum waraduu canh ma abuubakarba ma cumarba ma cumaanba qofkii wariyey dhib ma laha midkood uun hadduu wariyey xadiidku waa sidaasuu sax ku noqonaya haddii silsiladda xadiidka iyo rijaashiisu inta kale ay sax noqdaan markuu wuxuu yidhi walaa yaduru dhib ma leh ashaku shakiga dhib keensan maayo fii cayni asaxaabi saxaabiga cayntiisa in la aqoonsado lannahu maxaa yeeley saxaabadu kulluhum cuduulun weeyaan qaala wuxuu yidhi saxaabiga isaga ahaa lama kaana ghaswatu tabuuk asaaba annaasu majaaca markii la marayey tabuuk tabuuk waxay ahayd xilli kulaylo ah oo beerihiina aynan weli soo gu'in jasiirat alcarabna waa la garanayaayo xilligaa kulayl aad u daran baa dhacaya beerihii timirtana weli ma bislaanin kulaylkaasaa lagu baxay xunaynna waxay u jirtaa madiine marka laga baxayo ilaa toddoba boqol oo kilomitr waa dagaalkii ugu fogaa ee nebigu uu aaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh taqriiban marka wuxuu yidhi lama kaana fii ghaswati tabuuk asaaba annaasu dadka waxaa haleelay majaacatan gaajo bal kulaylka iyo gaajo labadiiba isugu darsantay adigu si dheh faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow low adinta lanaa rasuulka allow gaajana waa nahaysaa safarna waa nahay ciidan aad u tiro badan weeyaan haddaad noo oggolaan lahayd oo fanaxarnaa aanu gowracan lahayn eh, nawaadixanaa naadixa waxaa loola jeedaa awrka biyaha ah awrka rarkan iyo dhaankan noo saaran yahay anu gowracanno ilan gaajaa nahaysa wax ma haysanne oo fa akalnaa markaa hilibkiisii intaanu cunno wa adhanna halka aanu ka subkanne faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam ifcaluu rasuulka wuxuu yidhi haddaba yeelo waa yahaye fa ja'a cumar taladii markuu nebiga siiyey intaynan ku dhaqaaqin fa ja'a cumar cumar baa nebiga u yimid salawaatu اllah wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow in facalta haddaad sidaa yeeshid oo waa maxay haddaad u ogolaatid qalla الظahru dhabarkii baa yaraanaya macnuhu waa maxay awrkan wuxuu xambaarsanayaa xambaaraya rarkii baa nagu yaraanaya walaakin udcuhum rasuulka allow laakiin u yeer dadka in ay keenaan bifadli aswaadihim sahaydooda inta dheeraadka ah qof walba wuxuu hayo ee sahay akeen dheh uma dcu llaaha lahum dabadeedna ilaahay u bari calayhaa sahayda iyada ah bilbarakati inuu ilaahay u barakeeyo allahu akbar talo ka fiican miyaad aragtay cumar bn khaaab marka wuxuu yihi rasuulka allow intaa haraaga ah ee raashinka ee qof walba jeebkiisa ku jira ha keeno ilaahay noogu bari inuu noo barakeeyo ilaahayna ha noo barakeeya markaa kadibna aan ka noolaana iyada awrteenniina ha noolaadeen iyo rarkooda waxay noo wadeenba lacala allaha waxaa dhici karaysa marka markaad noogu ducayso sahaيda ayada ah an yajcala fii dalika اlbaraka inuu ilaahay baraka yeelo faqaala rasuul اlahi sal اlه alي slam wuxuu yidhi nacam haye marka sidii baa la yeelo waxaa la yidhi warjoojiya ha gowricina awrta waayahay qof walba sahaydiisii ha keeno wixii dheeraad ahaa ha keeno kii biyo haya kii raashin haya kii muufo haya kii timir haya kii hilib haya qof walba wuxuu haragga marka la magdiyo ee weel ahaan loo isticmaalaya la dhahaa mhm. haraggaasaa marka loo yeeray fabasatahu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa fidiyey ama saxaabadii baa fidiyeen uma dacaa dabadeed nebiga wuxuu u yeeray bifadli aswaadihim sahaydoodii aswaad macnaa waa jamcu zaad wey waa sahaydii weeyaan watazawaduu faina khayra azaadi taqwa aakhire marka la aadaya sahayda ugu wanaagsan waa taqwada soo mehen ayaddii qur'aankeed fii suurati albaqara macnaha loola jeeda halkan waxa weeyaan bifadli aswaadihim sahaydooda intii dheeraadka ahayd fa fajacala arajulu dadkii qof walba wuxuu gudagelay fajacala arajulu qofu wuxuu gudagelay yajii'u inuu keenayo bikafi dura sacb mugi oo haruur ah wayajii'u alaakharu ku kalena wuxuu keenayaa bikafi tamrin sacab mugi oo timir ah wayajiءu اlaakharu ku kale wuxuu keenayaa bikasratin muufo gabalkeed weeye xata اjtamaca ilaa lagu kulmiyey cala الniطci haragii lagu kulmiyey dushiisii min dalika shayءun yasiirun wax yar haddee sacab mugii iyo gabal muufo ah iyo xoogaa yar qof walba wuxuu hayay hadduu keenay waa dhowr boqol oo qof waa ciidan aad u tiro badan maxay ka daaqaysaa intaa waa wax harag keliya qaaday salli keliyo halkan a wax qaadaya dhowr boqoloo qof sahidoodii muxuu ka tarayaa baahiday nebiga calayhi salaatu wasalaam u weydiisteen inay gowracdaan neefkan geela ah yaa meeshii taalla marka haddii markii intaaba ay sameeyeen xata ijtamaca marka ilaa lagu kulmiyey cala anici min dalika shayun yasiirun wax yar fadaca rasuulu اllahi sal اla slam bilbaraka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryey inuu barako yeelo uma qaala dabadeed markuu nebigu dhammeeyey ducadiisii wuxuu yidhi khuduu fii awciyatikum ku rita weelashiinna qof walba ha qaato wuxuu qaadan karo dhowr boqol oo qof yaa intii yarayd waxaa la yidhi qof walba wuxuu qaadan kara sahay ka dhigan kara ha ka dhigto khuduu fii awciyatikum weelashiinna ku gurta khuduu fii awciyatikum weelashiinna ku gurta xataa maa tarakuu fi lcaskari ciidamadii dhammaantood maynan ka tegin weel maynan ka tegin wica'an weel ilaa mala'uuhu waa buuxiyeen wixii yaraa muufadii baa laga buuxiyey oo timirtii baa laga buuxiyey oo wax allaaliyo wixii la wadoo dhan baa laga buuxiyey weel ka mida ciidamadii ma jirto ilaa waa buuxiyeen ilaa waa buuxiyeen wa akaluu waana cuneen weliba intaa keliya maaha calooshii bay sahay ku sii qaateen xataa ilaa ay si fiicanna u dhargeen calooshiina caluulsaahi male ileene wafadala intii markay qaateen oo weelashii buuxsadeen oo calooshoodii ku qaateen wafadala waxaa ka haray fadlatan dheeraad baa ka haray weli haragii weli waxbaa saaran faqaala rasuulu llahi sal allah wasalam markaasuu nebiga wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa inii rasuulu allah waxaan qirayaa alla mooye alla kaloo xaq lagu caabuday inuusan jirin wa nii ama wa annii aniguna rasuulullah inaan ahay laa yalqaa bihima labadaa shahaado kulama kulmo laa yalqa allaha ilaahay kulama kulmo bihimaa labadaasi cabdun addoon hayra shaakin mid shakisan hayrkii ah macnaha waa maxay qof qalbiga ka rumaysan alle mooye alle kaloo xaq lagu caabuday inuusan jirin muxamedna uu yahay rasuulkii alleh qof sidaa ilaahay kula kulmaa ma jiro oo fayuxjaba can innaari naarta laga xijaabo oo naarta laga xijaabo maba dhici karaysaa macnihi qof mukhlis ah oo laa ilaaha ila allah mukhlis u ah ma jiro ilaa ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa u furaya rawaahu muslimuun wa can eh, citbaan bna malikin radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi wa huwa miman shahida badran citbaan wuxuu ka mid ahaa raggii odayaasha ee beder ka xaadiray dagaalkii beder qaala wuxuu yidhi kuntu qof gaari karaa uusan jirin ilaa intaa yar mooye cashara mubashiriina biاljanna xagga fadliga waxaa ku soo xigay darajaadka saxaabada marka la tirinayo dabaqaadka saxaabada marka la tirinayo waxa ugu horeeya arbaca khulafa araashidiinta ah abubakar baa ugu horeeya uma cumar uma cuثmaan uma cali waxaa ka dambeeya waa cashara mubashiriina biاljanna oo ah lixda kale dhiman waxa ku soo xiga asxaabu beder weeyaan asxaabu beder saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen nebigu wuxuu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam in allaha طalaca calى asxaabi badrin faqaal icmaluu ma shiئtum qad gafartu lakum ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu dib u eegay asxaabu beder oo wuxuu ku yidhi addoommadaydiiyow waxaad doontaan sameeya dembigiina waaba dhaafayba waxaad doontaan iyagoo adduunka ku nool yaa janno loogu bishaariyey asxaabu beder marka iska dhaafeen salaaddii iyo soomkii maba dhaafi karaanba maba dhaafi karaan maxaa yeelay waa wax ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala citbaan ibnu maalik marka wuxuu ka mid ahaa raggii odayaashaha dagaalka beder ka qayb galay qaala wuxuu yidhi kuntu usallii waxaan ahaa mid tukada oo tujiya liqowmi qoomkayga bani saalim magaalada madiine bannaankeeday deganaayeen marka qoomkayga anaa tujin jiray buu yidhi wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum qoomka meeshay degan yihiin iyo anigu meeshaan deganahay waxaa noo yaalay dhexdeenna na kala teedayey wa kaana yaxuulu waxaa na kala teedayey baynii aniga iyo wa baynahum waadin waadi ka mida waadiyada madiina ida jaءat اlamطaaru roobabku markay yimaadaan togaasi waa buuxsamaya soomaha waadigii haa fayashuqu calaya dhib waxaa igu noqonaya ijtiyaazuhu inaan gudbo oon gooyo qibala masjidihim dhinaca masaajidka inaan u gooyo macnuhu waa maxay xilligaa habeenbarka ah salaadan u soo baxayo waadigiina waa buuxaa togii waa buuxaa masaajidka dhinaciisa maba aadi karayaba sidaa darteeda waa maxay wuxuu soo wado wuxuu leeyahay marka nebiga allow gurigayga intaad timaaddo gurigayga iigu tuko meel ka mid a ah meeshaasaan masaajid ka dhiganayaa sunnadii habeenkii aan tukanayay salaatuleylki iyo waxoo dhan iyo kulli iyo isla markaana habeenkii hadday suurtagal noqon weydo oo waadiga intuu buuxsama aan guriga ku tukanayo meeshaasaan ku tukanayaa tabaruk weeyaan nebiga calayh salat salaam aahaartiisa waa bannaan tahay nebiga aahaartiisa in lagu tabarukaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin maanta wax yaallaba ma leh tintan ay sheegayaan leeyihin waa tintii nebiga calayhi salaatu salaam iyo qaydkan ay sheegayaan oy waa maradii nebiga iyo waxaasoo dhan waxba kama jiraan waa been wey faji'tu rasuulu sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaan imid faqultu lahu waxaan ku idhi rasuulkii allow inii ankartu basarii rasuulka allow indhahayga waan inkiray oo macnuu waa maxay waa indha dareeye wey rasuulka allow sidii hore wax u arki jiray wax arko wa ina alwaadi waadigan oo kan ah alladii waadigaasoo baynii wa bayna qowmi na kala reebaya oo na kala xayiraya aniga iyo qoomkayga yasiilu waa qulqulaya ida jaءat ilamtaaru haddii roobku u yimaado waa buuxsamaya fayashuqu calaya aniga dushayda waxaa dhib igu noqonaya ijtiyaasuu inaan webiga ka tallaabo fawadidtu waxaan jeclaystay annaka adigu ta'tii gurigayga inaad timaaddo oo fatusallii fii beytii gurigayga aad iigu tukato makaanan meel inaad iigu tukato ka mida gurigii attakhiduhu meeshaas oo aan ka dhigto musalla meel aan ku tukado faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi saafcalu waa yeeli doonaa haddaba nebiga alayh الsalaaة wasalaam wax inta la weydiistay weligii maya ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu calayh fakadaa rasuulu lahi sal اllahu alayh ali waslm rasuulka alla waa ka lahay waa abu bakrin maalintii dambe wey macnihi iyadoo oo waa abu bakrin radi allahu tacaala canhu uu la socdo bacdama shtadda markii ay daraatay annahaaru qoraxdii dharaar cad iyo markay barqin noqotay qoraxdu ay soo kululaatay ayuu nebigu baxay wasta'dana rasuulu lahi sal اllah alay slm gurigiisii buu tegey citbaan ibni maalik nebigu faadantu lahu citbaan wuxuu yidhi waa uu ogolaaday nebiga soo gal baan ku idhi falam yejlis nebiga muunan fadhiisanin xataa qaala ilaa uu yidhi inan shaqu u yimid wuxuu yidhi ayna tuxibu halkee baad jeceshahay an usalliya min beytika gurigaaga inaan kuugu tukado faashartu ilahu nebiga waa u ishaaro waxaan ku idhi halkan ila lmakaani booskii baan u ishaariya goobtii alladii kaasoo uxibu aan jeclaa an yusaliya fiihi inuu igu tukado faqaama rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam rasuulka alla waa kacay fakabara waa tukaday allahu akbar waa laba ragcadood weeyaan laakiin saxaabadii ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin iyana maxay sameeyeen wasafafnaa wara'ahu nebiga gadaashiisaanu istaagnay buu yidhi citbaan oo fasallaa rakcatayni nebigu laba ragcadood buuna tujiyey laba ragcadood ayuu natiijiyey uma salama waa salaamo naqsaday wasalamna anana waa salaamo naqsanay xiina salama nebigu markuu salaamo naqsaday inan hawshaasu u yimid inuu kacuu damco oo baxo nebigu laakiin faxabastuhu nebigo waan xabisay macnaha waa maxay dib baan u dhigay sug baan iri nebiga allow joog inan nin loo yimid oo marti u timid weeyaan wuu isxilqaamay weliba marti meehe nebigaaba marti waa maanta kala martidu kala quruxsan oo kala wanaag badan ayaankii isaguna nasiibkiisa weeyaan marka wuxuu yidhi faxabastuhu nebiga waa xabisay waxaan u xabisay calaa khasiiratin tusnac soor loo samaynayay waxaa la yidhaahdaa soorta ama mushaaridii iyo hilibkii marka la isku googooyo ee si fiican isugu bislaadaan ee taasa la dhahaa ayaan uu nebiga u sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh isla markaana fa samica waxaa maqlay ahlu daar qolooyinkii aniga aan ka dhashay ee reer bani saalim waxay maqleen inuu nebiga calayh salaatu wasalaam maxay marti ii yahay markaase waxay idhaahdeen allah nebigii baaba jooga guriga citbaan ibni maalik miya ha ina soo mariya kulli iyagana waa yimaadeen <laughs> meeshii maxaa yaalla xeero yaroo nebiga loo sameeyey calayh salaatu wasalaam nebiga abubakar baa la socday haddii labadooda si fiican loo marti qaadi lahaa ummaddii kaleo dhan baa timid marka maxaa la samaynayaa fasamica ahlu daar ana rasuul lahi sal slam dadkii ila deganaa daartii ama ila deganaa meesha ayaa waxay maqleen rasuulka salawaat اllah wasalaamu aley fii beyti inuu guriga iga joogo ah, markaa wuxuu yidhi fahaaba rijaalun waa ku soo xoomeen weeyaan fahaaba waxaa soo xoomay oo soo tiro batay rijaalu minhum rag iyagii ka mid ah xataa kaura اrijaalu ilaa raggu tiro batay fi lbeyti gurigi qof walbaa gurigii yimid faqaala rajulun nin baa markaa hadlay raggii buu dhowrdhowray xaafadda deganaa oo dhan nin baa laga waaye nin baa laga waayey faqaala wuxuu yidhi marka rajulun maa facala maalik maalik ibna dukhshim baa la ohan jiray famaa facala muxuu sameeyey maalik ibna dukhshim ninka la yidhaahdo laa araahu arki maayo maanta iyadoo gurigeennii iyo reerkeennii nebiga noogu yimid ninkii maalik ibna dukhshim ahaa awalna tuhmaa ku taagnayd haddana maanta nebigoo yimid ma joogo waa maxay calaamad su'aal weyn weeye soo maaha marka ha awalna mu'miniinta ma jeclayn munaafiqiintuu la sheekaysan jiray taasaa lagu xamanayey maantana nebigoo gurigeenni noogu yimid nooma imanin alla ilahay wixii warkii la sheegayey maxay dhaheen tuuryadii iyo sagaaradii maxaa kulmiye warkii la sheegi jiray iyo maanta nebiga isagoo guriga noogu yimid uuna maqan yahay hadduuna munaafiq ahayn maxaa arrintii keenay waa maxay markiiba xugun baa layska gaaray ma bannaana go-aan in layska gaaro ma bannaana maxaa yeelay cudurdaar buu yeelan karaa qofk dadkun kaleba maynan ogeyn gadaal bay ka maqleen inuu nebigu halkan joogo citbaan ibnu maalig baa nebiga inuu ku soo gargaraacay albaabkooyo muusan ogeyn xaafaddiisi inuu marayo ayb ninkan wuu maqnaan karaa beertiisii buu aadi karaayo beer falashu ku aadi karaa xoolihiisii buu raacan karaa reerkiisu waa aadi karaa ganacsi iyo safar wuu maqnaan karaa waa bini aadan laakiin bini aadamku waa sidaasoo hadday wax yar kaa dareemaan go'aan baa layska gaaraya markiiba waa laysaga dhufanaya maya qofka walaalkaaga cumar bn khaaab baa wuxuu odhanayay haddaad heli karayso in maalan ficilkan ka dhacay waxaa laga yaabaa sagaal iyo sagaashan weji dhinacan xumaanta inuu shabaho hal wejina inuu dhinaca wanaagga ka shabaho halkaa weji u qaado maxaa yeele waa walaalkaaga mumin ah maa facala maalik laa araahu arki maayo faqaala rajulu nin baa markiiba soo boodo wuxuu yidhi daka munaafiqun laa yuxib اllaha warasuulah kaasi waa munaafiq oo ilaah iyo rasuulkiisaba ma jecla nebigu calayh isalaatu wasalaam waa maqlaya hadalkay isweydaarsanayaan inuu wax ka dhahaa waa khasab faqaala rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam wuxuu yidhi laa taqul dalik sidaa ha dhihin alaa taraahu sow ma aragtid malik bna duksham qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah yabtagi bidalika wajha allahi tacaala inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yabtaqi isagoo ku raadinaya oo ku doonaya biha kelimada iyada dhawaaqeeda iyo dhihitaankeeda wajha allahi tacaala ilahay wejigiisa faqaala rasuulu اllah faqaala wuxuu yidhi saxaabigii allah warasuuluhu aclam rasuulka allow ilaah rasuulkiisaa naga yaqaan annagu waa aragnaa inuu leeyahay laakiin wax kaga hooseeya arrintaa ma naqaano amaa naxnu annagu fawallaahi maa naraa waxaanu u niri qofkaa munaafiq weeyaan wax kale maaha amaa naxnu annagu wuxuu yidhi fawallaahi maa naraa annagu ma aragno wuddahu kalgacaylkiisa walaa xadiiahu iyo sheekadiisa toonaba ila ila almunaafiqiina inay u badan tahay mooye macnu waa maxay wuxuu u hayaa kalgacayl munaafiqiinta wuxuu sheeko badan iyo haasaawe u hayaa oo la socdaa munaafiqiintii maxaa yeelay almaru maca man axaba xadiidkii kalena waatuu ahaa falyandur axadukum man yukhaalil almaru cala diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil horaynu usoo aragnay xadiidka abu hurayra qofkiin ha iska fiiriyo qofka uu la saaxiibaya maxaa yeelay qofka aad la saaxiibaysa diintiisaaad leedahay saas darteeday marka saxaabadu waxay yidhaahdeen maadaama uu jecel yahay oo uu la sheekaysto haasaawihiisana u badan yahay munaafiqiinta isaguna waa mid ka mid a ah marka faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi hadday sidaa yidhaahdeen faina allaha qad xarama calى الnaar ilaahay waa ka xarimay naarta man qaala qofka dhaha laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika isagoo arrinkaa ku doonaya oo u leh wajha allahi tacaala ilahay wejigiisa muttafaqu calayh wacan citbaana la yidhi caynka isaga waa bikasri lcayni caynkaoo la hoos dhiga almuhmalati wax dhibica aanan lahayn wa iskaani taai taada oo la reebo cit la yidhaahdo almuhanaati laba dhibic leh fowqaha wabacdaha waxaa ka mid ah gadaasheedana baaun baa ah muwaxadatun hal dhibic leh wlkhariiza la yirina bilkhaai mucjamati kha dhibicle iyo wazaayi baa la ahriyey hiya daqiiqun waa daqiiqdii yubakhu la karinayo bishaxmin hilib lagu karinayo daqiiqdii baa la karinayaa hilib baa lagu daraya taasaa la yiraahdaa marka wa qowluhu yiri haaba rijaalun bihaai lmuhalaati saddex dhibcood le baa la akhriyey ay waxa weeye jaauu waa yimaadeen oo waa ku soo xomeen oo ijtamacuu waa ku kulmeen وعن cمر بن الخطاب waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi qadima rasuul الlahi slى الله عليه وaلiه وسلم rasuulka wuxuu yidhi salawaaت الlah وaسلام عalيه زمnkiisii qiso dhacday weeyaan maalin maalmaha ka mid ah baa qolo gaala a la galay haddii la galay asxaabtu ay galeen nebigu wuu la socdaa salawaaت الlah وaسلام عalيه meeshan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadan dhacaysa miaal buu rabaa inuu inaga tusiyo oo ah raxmat allahi jala wacala licibaadihi almu'miniin ilaahay siduu ugu naxariisanaya u jecel yahay addoommadiisa mu'miniinta ah marka qisadu waxay ahayd sidan oo oh, dagaalkii markii uu dhammaaday inaan hadduu dagaal dhaco dadku waa isku dhex yaacayaan hooyooyinkiibaa caruurtoodii islaam walbaba ilmaheeday raadsanaysaa hooyaa marka ka mid ahayd hooyooyinka ilmo yaroy la dhashay yay raadinaysaa ku walba iyadoo aan fariirsanba intay kor u qaaddo oy naxdo ilmaheedii bay moodaysaa naaskay siinaysaa xoogaa hadday haysa keedii ma aha waa dhigaysaa haddana waa ordaysaa mid kaley soo qabanaysaa ilmaheeday raadsanaysaa markay heshay bay isku duubtay ilmaheedii macnuu waa maxay waa kalgacayl iyo naxariis ay u qabtay ilmaha jacayl ay u qabta weeyaan marka qisadii waa tan qadima rasuulu llaahi sala allahu alay waali slm rasuulka alla waa yimid iyada oo bisabyin sabyigu waa addoommadii lasoo qabsaday wey maxaabiistii fa idaa imra'atun waxaa ka mid ahaa haweenay min asabyi qolooyinkaa soo qabsaday tasca waa ordaysaa waidaa wajadad hadday hesho sabiyan ilmo yar oo fi sabyi ka mida akhadathu waa qabanaysaa faalzaqathu waxay ku dhejinaysaa bibatniha caloosheeda ilmheedii bay moodaysaa faardacathu waa nuujinaysaa haddana ku kale markii u dambaysay keedii heshay si fiican bay ugu dhegtay faqaala rasuul lahi sal la alay slam rasuulkii asxaabtiisii waa arkayaan iyadu war uma haysaba in la daawanayo in kale nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam atarawna ma u malaynaysaan haadihi almar'a waa kan marka meeshuu tusaalaha inaga siinaya nebigu atarawna ma u malaynaysaan haadihi almar'a hooyadan tan ah taarixatun waladaha ilmaheedaas inay ku ridi lahayd fi dab inay ku ridi lahayd intay qaadda ilmaha ay sidaa beerka ugu hayso intay qaadda inay dab ku ridi lahayd ma u malaynaysaa maya inay iyada dhimato ayay door bidaysaa inta ilmaha lagu ridayo marka nebigu muxuu inoo weydiinayaa su-aasha waa wax la garanaya qulnaa waxaan nidhi laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaaranne waa kan marka su-aasha sababtuu noo weydiinayay faqaala nebiga wuxuu yidhi lallaahu arxamu bicibaadih ilaahay baa addoommadiisa kaga naxariis badan min haadihi tan ma aragtaa biwaladiha siday ilmaheeda ugu naxariisanayso ilmaheeda inay dhib arkaan in dab lagu rido inay dhintaan toona ma ogola hooyada adigoo toban dhale haddaad weydiiso waagay naaska ku siinaysay umbaad u tahay weligaaba ma weynaatid hooyo lagama weynaado sideedaba hooyo lagama weynaado marka maxaa yeele waa ka duwan tahay aabbaha man axaqu الnaasi bxusni الصaxaabati qaala umuk qaala uma man qaala ummuka qaala uma man qaala ummuka qaala uma man qaala abuuka aabba haddaad ku soo warceliso waa laga yaaba inu warna dhaaf magaalada dhinac ka marana dhinac baan ka marayaa laakiin hooyada maya macquul maaha lallaahu ilaahay baa arxamu kaga naxariis badan bicibaadihi addoommadiisa min hadihi tan biwaladiha siday ilmaheeda ugu naxariisanayso muttafaqun calayh wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh alih wasalam wuxuu yidhi lama khalaqa allahu alkhalqa ilaahay markuu khalqigiisa abuuray macnuu waa maxay maalin axad a la bilaabay khalqiga waxaa la dhammeeyey maalin jimco ah qofkii ugu dembeeye la abuurana wuxuu ahaa aabbaheennii aadam ahaa maalin jimco ah galabtii baana la dhammeeyey markii horeo dhan dhoobu iska ahaa jannada iska yaalla laakiin galab jimca ah baa nafta lagu afuufay haddii nafta lagu afuufay alle amar waa tuu siiyey malaa'igtiisa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam qisadu saasay ahayd khalqiga haddii la dhammeeyey marka oo kulligooda ay dhammaadeen ilaahay waa kan marka lama khalaqa allaahu markuu ilaahay abuuray alkhalqa kataba fii kitaabin kitaab buu ilaahay ku qoray kataba waa qoray fii kitaabin kitaab buu ilaahay ku qoray fa huwa cindahu agtiisuu ahaaday oo waa kee waa lowxulmaxfuudki weeyaan cinda fowqa alcarshi carshiga korkiisuu ahaaday maxaa lagu qoray waa ka madmuunka wixii lagu qoray ina raxmatii aniga naxariistaydu taqlibu way ka sare noqotay ghadabii caradayda dhanka kalena aayaddii qur'aankayd baana tustay aanu soo akhrinayno ahayd waraxmatii wasicad kula shay ina raxmatii aniga naxariistaydu takhlibu way ka qaalib noqotay oo ka adkaatay hadabii caradayda wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray halabat hadabii way ka qaalib noqotay aniga caradayda wa fii riwaayatina sabaqad way ka hormartay hadabii caradayda muttafaqun calayh wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayre radi allahu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya jacala allahu alraxmata miata juz'a halkan ilaahay markuu abuuray subxaana wa tacaala naxariista waxa loo qeybiyey boqol naxariistii ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga dhigay boqol jacala allahu ilaahay waa ka yeelay alraxmata naxariistii miata juzin boqol qaybood baa laga dhigay fa amsaka cindahu agtiisa wuxuu yeelay ilaahay tiscatun wa tisciina sagaal iyo sagaashan maxaa hare boqolkii hal xabo wa anzala fi lardi dhulkanuu u soo dejiyey juz'an waaxidan hal xabo oo keliyo ilaahay u soo dejiyey fa min dalika aljuzi halkaa xabe ilaahay dhulka u soo dejiyey yataraxamu alkhalqu biha yataraxamu alkhalqu halkaa xabbay addoommadoo dhan isugu naxariisanayaan xataa tarfac addaaba ilaa aad aragtid dameertii ama daabadii inay kor oga qaadayso xaafirahaa qoobkeedii can waladiha ilmaheeda khashyata iyadoo ka baqanaysa an tusiiba inay asiibto soomaalidu maxay ku mahmahdaa dameeri isku hallenbay hooyadeed maxay hayd sheekhnaaska waaba ka noogi lahaydeen xagga dambe dabada oga nugtaa weyaan oo macnuhu waa maxay dameerta xagga dambe haddaad ka marto haraati baa kugu taalla laakiin ilmahan yar ay dhashay hadday xagga dambe ka nuugayaan maxaa yeele taaban mayso waa ilmaheedii raxmatan liwaladiha laakiin adiga caadiga ah haraati baa ku taqaana maxaa yeelay waa kala duwantihiin ilmaheeda laakiin waa u naxariisanaysaa fabiha yataraxamu alkhalqu marka halkaa xabo weeyaan bini aadamkii baad arkaysaa xayawaankii baad arkaysaa shay walbaad arkaysaa waxaad la yaabaysaa shimbir baa roob ku da'aya ama shimbir baa rabtay ilmaheedii xaggee yeelaysaa baalasha hoosteedii gacmo male ilene baadadkii iyo baalashii hoostooda iyo gelinaysaa halkaasay ku kaydinaysaa waa sidaas weyaan makhluuqoo dhanna waa sidaas wey makhluuqoo dhan quraanjadaasaa ugu yar guryahaad aragtay bay u samaysatay aad la yaabayso tacajubka ah qaryo kaamila ah naftirkeeda waxayba tahay aaya min aayaat اllahi jala wacala marka nebigu wuxuu yidhi xataa tarfaca halkaa xabo yuu ilaahay dhulka u dejiyey xataa tarfac ilaa ay kor oga qaado addaabatu daabadii xaafiraha qoobkeedii can waladiha ilmaheeda khashyata iyadoo ka baqanaysa an tusiibah inay asiibto wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ina allaha tacaala ina lilaahi tacaala ilaahay wuxuu leeyahay miata raxma macnuhu waa maxay ilaahay wuxuu leeyahay boqol naxariisood wey anzla minha ilaahay wuxuu ka soo dejiyey boqolkaasi raxmatan waaxidatan hal xabo oo keli ah bayna aljini waاlinsi wاlbahaa'imi wاlhawaam jinnigii iyo insigii bahaa'imtii xayawaankii iyo hawaamtii duurjooggii weeyaan hawaamtii fa biha halkaa xabey yatacaatafuuna isugu dhimrinayaan wa biha halkaa xabay yataraxamuuna isugu naxariisanayaan wa biha halkaa xabay tacطifu اlwaxshu waxshigii wixii ahaa libaaxii ama dugaagii ama waxaad tiraahdidba ugu dhimrinaysaa calaa waladiha ilmaheeda wa akhara allahu tacaala ilaahay dib buu u dhigtay oo waa kaydsaday raxmatan yarxamu biha ka wuxuu ilaahay u naxariisanaya cibaadahu addoommadiisa ywma alqiyaamati tii dunida marka lagu daro boqol weeyaan boqolkaaba ilahay subxaana wa tacaala addoommadiisa muminiinta u naxariisanaya maalinta qiyaamaha muttafaqu calayh marka maxaa u malaynaysaa ilahay agtii subxaana wa tacaala in laga heli doono hadduu halkaa xababa ilaahay subxaana wa tacaala qofkii addoonka ahaa intaasoo macaasi la yimid low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushriku bi shaya laataytuka biquraabiha maqfira la aynu soo aragna xadiikii ahaa haddii adduunkaba sidaa la leeyahay akhradii maxaa u malaynaysaa cinda allahi jala wacala wa fii riwaayatna waxaa ku soo arooray limuslimin ayضا min xadiiثi salman alfarisiyi radi allahu tacala canha qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm ina lilahi tacala ilahay wuxuu leeyay miata raxma faminha raxmatun waxaa ka mida boqolkaasi hal xabo oo addoommada loo soo dejiyey yataraxamu biha alkhalqu halkaa xabay isugu naxariisanayaan addoommadu baynahum dhexdooda wa tiscun wa tiscuuna liyowmi اlqiyaamati buu ilahay dib ugu dhigay w fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ina lilahi tacaala ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha tacaala ilaahay sare ahaaye khalaqa yowma khalaqa asamaawaati waalardi maalintuu cirkan iyo dhulkan abuuraya wuxuu abuuray miata raxma boqol naxariisood kula raxmatin naxariis walbaba intay la eg tahay halkii naxariisba waxay la eg tahay haddii la suuradeeyo qadarkeeda waxa weeyaan maa bayna asamaai ila alardi dhulka ilaa iyo cirkii weyaan ama cirka ilaa dhulka weeyaan cirkan iyo dhulkanna ilahay unbaa garan kara qiyaastooda jala wacala wax la fahmi kara maaha intuu dhan yahay jacala allaahu fajacala ilaahay marka waa yeelay minha fi lardi marka haddii halkii xabo ay cirkan iyo dhulkan dhan tahay boqolkii xabo meeqay noqonaysaa boqol mar isa sii dulsaar wey macnaha cirka iyo dhulkii hal xabo oo ka mida fajacala minha ilaahay naxariistaa boqolka awuu yeelay mid ka mid ah fi lardi raxmatan naxariis ah buu ilaahay yeelay fa biha halkaa xabaa tactifu alwaalidatu hooyadii ugu dhimrinaysaa calaa waladiha ilmaheedii hooyo allaali hooyada doontaba ha aato makhluuqii hooyo ka mida ma jirto ilaa ilmaheeda way ugu naxariisanaysaa ugu dhimrinaysaa halkaa xabo wاlwaxshu wاطayru wuxuushti iyo shimbirihii bacduhaa qaarkood waa ugu dhimrinayaan calaa bacdin faida kaana ywmu اlqiyaamati marka maalinta qiyaamaha la joogo akmalaha allahu weeyaan ilaahay waa kaamil yeelaya akmalaha ilaahay waa kaamil yeelaya naxariistan adduunyada ah bihadihi tani alraxma naxariistii kale aakhirada ahayd buu ilahay ku kaamil yeelaya sagaaliyo sagaashan baa xagga taalay tana la soo qaadaya waa lagu darayaa marka lagu kaamil yeela meeqay noqonaysaa waa boqol dhammaystiran weeye boqolkaasu marka ilahay addoommadiisi ugu naxariisanaya wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radiallahu tacala canhu can nabiyi sala allah alay slam abu hurayra fii yaxkii can rabbihi nabiga wuxuu ka warinayay rabbigii jala tabaaraka wa tacaala qaala wuxuu yidhi rabbi adnaba cabdun danba wa xadiis caiim ah adnaba waxaa dembaabay cabdun addoon danban buu ku dhacay addoon addoommada ilaahay ka mid ah oon mushrik ahayn oo muwaxid ah yaa dembi ku dhacay faqaala dembigiisii buu garowsaday waa garwaaqsaday ilaahay xaggiisuu u laabtay faqaala wuxuu yidhi allaahumma kfir lii denbii allaahumma ilaahayow ikfir lii aniga ii dhaaf denbii dembigayga ii dhaaf ilaahu dembigayga ii dhaaf faqaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa u soo jawaabo wuxuu yidhi adnaba cabdii denba addoonkaygii waa dembaabay denbi dembi buu dembaabay addoonkaygii facalima wuxuuna ogaaday markuu dembiga ku dhacay ana lahu inuu leeyahay rabban yakfiru danba inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafa wayaakhudu bidanbi ama dembiga u qaban karaba hadduunan u dhaafin u qaban kara weeyaan addoonkaygu wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafi kara ama u qaban kara uma caada haddana waa ku noqday bini aadan weeyaan haduu muddo joogay haddana dembigiibuu mar kale ku dhacay ama mid kaluu sameeyey faadnaba waa dembaabay faqaala wuxuu yidhi ay rabbi haddana ilaahay xaggiisu u laabto wuxuu yidhi rabbiyow ikfir lii ilaahu ii dhaaf dembi dembigayga faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay baa hadlo wuxuu yidhi adnaba cabdii denba addoonkaygu waa dembaabay dembi facalima wuxuuna ogaaday ana lahu rabban inuu leeyahay rabbi yakfiru damba dembiga dhaafa wayahudu bidembi dembigana u qaban kara uma caada haddana waa ku laabtay faadnaba waa dembaabay faqaala wuxuu yidhi ay rabbii wuxuu yidhi rabbiyow ikfir lii dembii dembigayga ii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi adnaba cabdii denba addoonkayga wuu dembaabay dembi facalima wuxuuna ogaaday ana lahu rabba inuu leeyahay ilaahay rabbi inuu leeyahay yakfiru demba dembiga dhaafa oo wayaakhudu bidembi dembigana u qaban kara qad ghafartu licabdii addoonkayga waa u dhaafay falyafcal maa shaaa wuxuu doono ha sameeyo macnuhu waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbata nasuuxa qofku hadduu towba nasuuxa la yimaado ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala ilahay dembigiisa waa dhaafaya jala wacala laakiin adigana maxaa lagaa rabaa dembigaa isaga eed la timid ha ku laalaabanin weligaa maxaa yeelay wاladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu اllaha faاstakfaruu lidunuubihim wman yakfiru الdunuuba ila اllah maxaa kaloo la yidhi walam yusiruu calى ma facaluu wahum yaclamuun israarna aanan la imanaynin qofka dembi waa ka dhici karaa dembiye keligoodawaan waa ka dhici karaan laakiin caado iyo joogtay inaad ka dhigataa lagu diidan yahay falyafcal ha sameeyo maa shaaa muttafaqu calayh macnuhu waa maxay addoonku inuusan ilaahay rajadiisa ka dhicin xaggii subxaana wa tacaala mahmaa dembigaagu badan yahay cafwiga ilaahay baa ka badan mahmaa dembigaagu wen yahay si kastuu u wen yahay dembigaagu ilaahay makfiradiisa ka weyn jala wacala si kasta oo dembigaagu u tiro badan yahay si kastoo dembigaagu u wen yahay si kastoo aad maya marna ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin laa taqnatuu min raxmat illah nabiyulahi ibraahim wuxuu oranaya wman yaqnaطu min raxmat illah ilahay naxariistiisa yaaba ka quusta ila alqowm adaaluun qof baadi ku dhacay mooye qof kale miyaaba jirtaba ilahay naxariistiisa ka quusan kara wqowluhu tabaaraka watacaala falyafcal maa shaa ay maadaama yafcalu haakada macnuhu waxa weeyaan falyafcal maa shaa markuu rabbi leeyahay ay maadaama yafcalu haakada intuu sidaa yeelaya oo ah kulamaa dembi uu ku dhaco haddana ilaahay u laabanayo qofka waa xadiikii kale nebigu waatuha salawat اllah wasalaamu aleyh kul bna aadam muxuu ahaa wakhayru اlkhaطaa'iin attawaabuun qof kasta oo aadana a dembi waa ku dhacaya waa ka dhacaya shaki ma leh laakiin waxa ugu wanaagsan kuwa markuu dembiga ka dhacaba yaa rabbi ikfir lii yaa rabbi ikfir lii ilaahay u laabanaya maxaa yeelay attaa'ibu min adanbi kaman laa danba lah xadiidkii nebiga oranaya qofka dembiga ka toobadkeeno wuxuu la mid yahay ilahay agtii midaynan dembiba u oolinba maxaa yeele dembiga uu sameeyey waa laga tirtiraya ilahay agtii waxba uma yaallaanba jala wacala wayadnibu marka yadnibu wayatuub waa dembigibuu ku dhacayaa wayatuubu waa toobad keenaya akfiru lahu faina towbata maxaa yeele towbadu tahdimu way burburinaysaa maa qablaha wax allaale wixii ka horeeyey wa canhu qaala wuxuu yidhi abuu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wاladii nafsii biyadihi low lam tudnibuu ladahab allahu bikum ka waran marka haddii addoommada dhulka joogo oo dhan aynan dembiba uusan ka dhacaynin waaba macsuumiinba suurtagalna ma aha hadduu kulligeennaba dembi inaga dhicin ka war oo dembi la'aan aan noqonno suurtagal ma aha hadday sidaasi dhacdo dhegaysa xadiidka marka nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaaranayaa allaha naftayda ay gacantiisa ku jirte low lam tudnibuu haddaydan dembi ku dhacaynin ladahab allahu bikum ilahay waa idinla tagsiin laha dhulka waa idinka qaadi lahaa ladahab allah ilahay waa idin tagsiin lahaa bikum idinka wajaaa ilaahay wuxuu keeni lahaa biqowmin qolo kale yudnibuuna dembi ku dhacaya oo fayastakfiruuna allaha ilaahay dembidhaaf weydiisanaya tacaala oo fayafiru lahum markaa ilahay u dembidhaafayo ilaahay dembigu dhaafayo macnuhu waa maxay mar walba ilaahay xaggiisa u laabo daa'iman wa abadan haka toobada marnaba meel lagu joojiyo ma leh rawaahu muslimun laba xaalay ku istaagaysaa oo maa lam yuqarqir aw taطlic shamsu min maqribiha siduu nabiga inoo sheegay calayh salaatu wasalaam haddayna naftu kalxamaha imanin iyo halkaa nafta bodboodaysa ee sakaraadka khalaas hadday sakaraadku qofki uu arko markaa haddaa toobad keenaya hadduu dhaho laga yeeli maayo sidii fircoon oo kale alana waqad casayta watii tii lagu yiri marka labaadna waxa weye hadday qoraxdu ka soo baxda meeshii u dhici jirtay iyo galbeedkii khalaas yowma yanfacu saadiqiina sidquhum way siduu ilahay inoo sheegay subxaana wa tacaala wa canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu waardaah qala qala rasuulu اlahi salى اllahu alيh ali wslam wuxuu yidhi wladii nafsii biyadih low lam tudnibuu haddaynan dembi ku dhacaynin ladahab allahu bikum ilahay waa idin tegsiin lahaa wajaءa ilahay wuxuu keeni lahaa biqowmin qolo kale oo yudnibuuna dembi ku dhacaya oo fayastakfiruuna allaha tacala ilahay dembi dhaaf weydiisanaya oo fayakfiruu lahum ilahay uu dembi dhaafo rawaahu muslimun وعن أبي هريرة رضي أو عن أبي أيوب الأنصاري أبي أيوب waxaa lo oran jiray khالد بن زaيد رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlaه عليه وaلي وسلم يquل isagoo dhahaya lowlaa أنكم haddii idinku tudnibuuna ayna dembaabaynin haddaynan idinku dembaabaynin lakhalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuran lahaa khalqan kale ayuu ilaahay abuuran lahaa yadnibuuna dembaabaya oo fayastakfiruuna ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya oo fayakfiru lahum ilaahay dembigoodu dhaafo rawaahu muslimun muslim baa xadiidkana warinaya marka dembi in lagu dhaco waa laa maxaal shaki ma laha laakiin maxaa loo baahan yahay dembi markaad ku dhacdaba ilaahay u laabo khalad waa kaa dhacaya ilaahay u laabo dembi dhaaf weydiiso haddii walaalaha gef aad ka gashay weydiise cafwi iyagina u laabo dadkana kuwaasaa u khayr badan wallahu subxaana wa tacaala aclam